بسم الله الرحمن الرحيم تنبيهات halkan sheekh wuxuu kaga warramayaa waxyaalahan tanbiihaad iyo kada wa kada ah badankoodu ka mid maaha kitaabka sida eega jazariyada oo kale waxaan idin idhi culimmadu way isku khilaafsan yihiin qaar abwaabta oo dhan kaama yeelayaan markaad ku dul akrinaysa qaarna way kaa yeelayaan deetana ardaygu markuu kugu akrin haddaad dooni waxaad u niyoonaysaa kii kaa yeelay haddaad doonina waxaad u niyoone kii aan kaa yeelin labada wejba deetana inaad ku dhegaysataa laga yaaba marka waxyaalaha noocaas oo kale badankoodu kitaabka ka mid maaana iskoogo halkan sheekhu wuxuu kaaga sheegayaa alfaad khaas ah oo riwaayata xafsin can caasim markii aad akrinayso min ariiqi shaaibiya waajib kugu noqonaysa aad u feeyignow shaydaanku wuxuu ku odhan waxbaad fahamtay meel weyn meel buu sheekh cidlaa meel cidlow sheekh weynkaagaga dhig wax kasta waad fahamtay arbaad kitaabka markii lasoo hadalkana odhan waad wada taqaanaa wax yar haddii lagaa weydiiyana waa dhex fadhiisanaysa shaydaanka silsiladihiisu waa adag yahay marka qur'aanka waa sida xadiidka oo kale xadiidka ega waxaa laga odhan waxaa wariyey hebel hebel buu ka wariyey hebel buu ka wariyey lafdigiisii baa deetana la sheegi haddana waxaa la odhan riwaayada hebel lafdigaasaa ku jirta riwaayada hebella lafdigaasaa ku jiro labada cero way iska yihin riwaayada hebel waa sidaas un soomaada maqli jirin shaatibii eega ruwaadu dhigo waa inagii soo taxnay dariiqadoodana waan soo taxnay dariiqadu marka hal waxay ku socotaa hal wadaabay ku socotaa lama gara mari kara ariiqada haddii aad ariiqadaa gara martay oo ariiqo kale ku dartid shaaibigii kitaabka dejiyey baa waxaa laleeyahay ariiqooyinkiisa hadduu ka ba u ka bax lanna dadku wax ka warinaya waa la garanaya shaaib wuxuu leeyahay hebel iyo hebel iyo hebel iyo yaan dariiqadooda aan shicir ka dhigoon tixi oo welibana ariiqatulmaqribi aan ku taxayaabi ariiqatulmaqribi waat waa tan maalan aan eegka soo wada akrinay wey oo ah abu camrin اlbasri maalan taqliilka inuu qowlan waaxidan ku leh ouna wax kale kulahayn oo kada wakada wey mashriqda way kala farsan tahay kubrada markii la gaadho riwaayoyin kalea soo baxay oo wixii wada duwajayn buu noqonay marka haddii wa in yar duruqdu uu dhigayo waa duruq lala garanayo oo riwaayadeedii iyo sanadkeedii lahay hadduu in yar saa u leexda isagii baa lagu dhawaaqaya oo la odhanaya madhabtiisiibu ka baxa waad fahamteen baan malaynaya marka eega alfaadan markii aad akrinhaysa ariiqat shaaibiya alfaadan sidanuu sheekhu u dhigay ayay kuugu waajibahaysa kama leexan karahaysa kolkaad qasrulmunfasil akrinayso kutubta faraha badan ee qasrulmunfasilka laga keenay midka aad marba akrinayso wixii uu qabay keliyatan baad dhigaysa marka waxaad odhanhaysaa aada u fiirso waxaan akrinhayaa riwaayata xafsin can caasim ayaan akrinhayaa waxaanan ku aqrinayaa ariiqada la yidhaaho cubayd bnu sabaax waxaanan ku aqrinhayaa ariiqatu shaaibiya maxay ka dhigan tahay cubayd bnu sabax intuu shaadhibi ka dhigay keliya un aqrinay cubayd bnu sabax wey waxaan aqrinayaa waxaan ku aqrina waa wixii uu shaadhibi ka dhigay kolka kama leexan karaysa meelo kaluu madhabo kale ku lehay laba dariiqaad kolka sheegaysaa dariiqada aad aqrinayso oo xagga shaksiga ah iyo dariiqada aad ku aqrinayso oo xagga kitaabka waa isla fahanaysa ma taa isaga kuu sheegi baa sheekhu wuxuu ku yidhi basdatanta acraaf ku jirta iyo yabsutu wallahu yaqbidu wa yabsutu oo suuratu baqara ku jirta labadaba siin baad aqrinaysaa labadaba maxaad aqrin siin baad aqrinaysaa wallahu yaqbidu wa yabsutu marka siinkana siinimadkiisa ugu dadaal aadana aanimadkeeda ugu dadaal wayabsuuq eh, wayabsuuqu odhan maysid wayabsuuq oo ma odhan haysid wayabsuuqu suuqu siinka hoos u dhigi maysid oo daciifin maysid sidaan hore usoo tar wayabsuuqu siin baad akrinaysaa am hum lmusaytiruun soo ma suurat watuur soo ma taa iyada khilaaf baa ku jira min ariiqi shaatibiya siinan wasaadan ka ma aragtay muqadimkaana waxaad ku garanaysaa waa ka xagga kore la mariyo kitaabka markaad akrinayso kitaabka u fiirso maalanba alfaadan eega ma aragtee saad bay u qoran tahay ama mubasatiruun saad bay u qoran tahay haddii uu siinku rajaxan yahay siinka korkaa la marinhaya oo saadka isaga ka koray siin yar baa korka la marin haddii uu saadku rajaxan yahayna xaggee la marin siinka hoostaa la marina tartiibtaasaad ku kala fahmaysaa midda kale haamishka u dambeeya kitaabka kaasina wuu kuu cadaynaya iska fiir Ehm, lasta calayhim bimusaytir taa iyada saad keliyataad aqrinaysaa saad keliyataad aqrinaysaa bay ku noqonaysaa yaasiin wاlqur'aani haddii aad wasiliso waad idaarinaysaa nuun wاlqalami haddii aad maaragta kolka aad wasilisana eh, waad idaarinaysaabay kolkaad ku noqonaysaa afartii sagto sideedaad u aqrinaysaa welibana qaarkaad u aqrin waxaa weeyaan maalan ba ciwaja soo ma aragtid ciwaja qayima ciwaja soo maahay tanwiinta maxaad bedelhaysaa niyat lwaqfi baad ku wasilhaysaa ciwaja qayima baad odhanaysaa ma odhanaysa ciwajan qayima hadda taa nafteedu ariiqay leedahay laakiin ti maaragtay eega alifaad akrinaysaa waa niyat wasli bay kolkaa maaragtay niyat maaragtay waqfi ayaad ku waslinhaysaa waqfigiibaad waslinhaysaa taas waa arin la isticmaalayo kolkaa maaragtay bu noqonaysa ayb min marqadina haada oo saktada sidaasaad ku siinaysaa afartii erey baad ku siinaysaa mm-hmm. maaliya waa du labada wajoo ma garanaysid hore baa kugu soo sharxay waa sakti iyo idqaan bu kolkaa maaragtay ku noqonaya ducfi ducfigii suuraturuum soo garan maxaa ku bannaan dami iyo iyo waxaa ku bannaan fatxa ku bannaan waxaan idinku baraarujinayaa dacfin iyo ducfin laba wej baa ku jira labadaa wej wej waxaa jira aan caasim laga warinayn ee isaga ka sokeeya oo silsilo kale malaa'igaha jira adiga ayaa soo baxfin markaad akridana waa kuu sheega ayib intaba saasoo maaragtay kolkaa la akrinaya majreeha waad eemahalinhaysaa acjamiyun waa tashiilinhaysaa famaa aataaniya allahu aataaniya haddaad ku istaagto haddaad dooni yada waxaad subhaysaa iyada oo reeban famaa aataanii baad odhan haddaad doonina waad xadfaysaa famaa aataan labadaa wejba kugu bannaan bay kolkaa maaragta ku noqonaysa isagu intaa kuu sheegi ba wuxuu ku yidhi wabasat alacraafi iyo yabsutu lbaqara suuratu baqara yabsutudeedu bisiini bay ku maraadeen walmusaytirunana qarra waxaa ku sugnaaday alkhulfu baa ku sugnaaday waqra aqri biwajhi saabi aqri fii nusaytin waa suuratu haashiya wanuuna oo fii yaasiin ku jira wa idhaari annuuna nuunka fii yaasiin ku jira iyo nuunka nuun ku jira idhaari waskut sagtee calaa marqadina iyo maraaqin iyo ciwajan iyo baraana biitifaaqin qowlan waaxidana ku sagtee bay ku noqotay wاlkhulfu khilaafa maaliyaha ku sugnaaday waducfi iyo waducfi ruumin ruum kolkaa ma aragtee ducfigeedi haddaad dooni maxaad odhanaysaa wa ducfu ruumin ruum ducfigeedii bifatxi saadihi buu ku maraaday iyo wa bilmadmuumi dad maaragtee saad la damiye bay ku noqonaysaa xabsun xabse bimajr wa yumiilu wuxuu eemaalinhayaa xabsun xabse bimajrihaa buu eemaalinhayaa faqad oo keliyata walahu waxaa u sugnaaday atasiilu baa u sugnaaday fii acjamiyun buuna ugu sugnaaday wa fii famaa aataaniya allaahu qifa nugu istaag lahu isaga biyaain yaadaasa saakina reeba أو يحدث أما حدث والله أعلى وأعلم وأحسن